alxamdu lilah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii xilyatu taalib ilcilmi ayaynu ku soo jirray khaas ahaan waxaynu joognay fasalkii ku saabsanaa adabu aalibi maca shaykhihi wuxuu sheikhu uhi raximah allah waida bada laka khaطأun min ashaykhi aw wahamun falaa yusqidhu dalika min caynik waida bada laka khaطأun hadduu kuu muuqdo gef kuu muuqdo ama qalad uu sheikhu ku dhacay min ashaykhi sheikha xaggiisa uu kaaga muuqdo ama khataasoo min ashaykhi sheikha xaggiisa ka ahaaday awhamun ama marka waxa weeye sahwi markaa uu ku dhaco wahamku waxa weeye waa in markaa siduu doonaya si aan ahayn uu yidhi waa uun khata uunbay iska shabahaysaa falaa yusqithu dalika min caynik yaanu ridin arrinkaasi yaanu ridin sheikha qadarkiisa ishaada yaanu ka ridin oo ays marba hadduu markaa qaladka ku dhacay yacni waxba markaa waxa weeye faa'iide male ama wax la mida oo qiimaha uu agtaada ku lahaa yaynay taasi ka ridin oo qiimo dhac agtaada aan ku noqon fa innahu sababun lixirmaanika min cilmih waayo in markaa qadarkiisu agtaada ka dhacaa waxay sabab u tahay in markaa aad ka qaddo cilmigiis cilmigiisa inaad ka qaddo ayay markaa u tahay sabab u tahay ama in lagaa qadiyo cilmigiisa ayay sabab u tahay waman da aladii yanjuu min alkhata'i saalima waman waa kuma daa kaasoo alladii kii ahaaday yanjuu nabadgelaya min alkhata'i gefka ka nabadgelaya saaliman xaalu nabad qabo macnii wuxuu u jeedaa cid nebiga sala allahu aleyh wasalam aan ahayn oo khata' ka badbaadaysaa ma jirto cid walba oo duuna rasuuli sala allahu alayh wasalam ahaatay oo marka nebiyadunbaa macsuumiin ahee dadka kale marka aan nebiyada ahayn mid walba khalad waa ka dhacayaa ama sahwi waa ka dhacaya yacni khalad waa ka dhacaya oo masalo markaa islehayin sheega waxaa dhici karta si qalada inay sheegaan ama ay ku sahwiyaan ama markaa qaladba uu markaa uu fahmo laakiin nebiyadu waa macsuumiinoo ilaahay baa dhowray ilaahay baa markaa ilaaliyey man da aladii maa sa'a qat waman lahu alxusnaa faqat yacni waa kee ka weligii aan xumaan la iman oo mar walba wanaagga u sugnaaday mar walba wanaagga u sugnaaday wuxuu ujeedaa yacni waxa weeye dadku waa qaldamayaan ama culama ha noqdaan ama cubbaad ha noqdaane qalada waa ka dhacayaan buu ujeedaa waa yahay yacni ka aan qaldamayn ama aan xumaato samaynayn waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed buu jawaab maqlay bay yidhaahdeen maxamed alhaadi aladii calayhi jibriilu habad qaddu nadmiga waa ku jabaysaa meelaha qaar waa lagu qoray qadda laakiin saxdu waxay tahay biduuni qad biduuni qad bay ku saxan tahay beydkaa jabayaba beydku waxa weeye wuxuu ka kooban yahay laba tafciilo gees walba waa majzuu nusakha qaar waa meelaha qaar waan arkay iyadoo lagu qoray qad habad laakiin qaddu waa ziyaado saxdu waxay tahay biduuni qad muxamed alhaadi aladii calayhi jibriilu habad waa mustafcilun mustafcilun iyo mustafcilun mustafcilun markaa saasay ku dhanta waayahay wuxuu sheikhu tilmaamayaa kollayba marka waxaway qalad inuu dhici karo markaa qaladkaasi yaanu markaa ka ridin adiga agtaada qadarkiisa oo culammadu dee inay khati'i karaan xadiiskii saxiixaynkuba waa sheegayaan ida xakma alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada faahطa'a falahu ajrun yani waxa weeye wuxuu dhex yaallaa bayna khaطa'in wa sawaab ayuu dhex yaallaa waxdar an tucaamilahu bima yudjiruh waxaa la soo naqliyaa bacdu salaf markay doonayaan xalqadda shiikhooda inay yimaadaan inay bixin jireen sadaqad sadaqad bay soo bixin jireen markaasay odhan jireen ilaahayow ceebta shiikhayga iga qari si waxa weeye markaa cilmigiisa aan ugu intifaaco ceebtiisa iga qariyo waa la soo naqliya taasna waxdar an tucaamilahu bima yudjiruh waxaad ka digtoonaataa inaad kula mucaamisho bima yudjiruhu wax daalinaya addajar iyo assa'aama waa isku macno weeye wax daalinaya oo uu markaa waxa weeye kugu nacayo ama uu kaa daalayo oo yani markaa taas markaa ka digtoonow wa minhum maa yusamiihi almuwalladuuna xarba alacsaab waxaa ka mida nooca markaa waxa weeye daalinta ama e, noogista u sababaysa e, sheikha waxay ku magacaabaan almuwalladuuna yacni muwalladka asal ahaan waxaa la odhan jiray dadka iska dhalka ah baa asaalatan ay ku soo baxday oo dad carab ah laakiin hooyooyinkooda aynay carab ahayn baa waxaa la odhan jiray asaalatan muwallad saasaa la odhan jiray xagga luqada lafteeda muwallad waa la isticmaalay oo marka waxa weeye wixii marka cusub ee casru ixtijaajkii ka dambeeyey erayada soo kordhay waxaa la yidhahda waa yacni waa marka kelima muwallada yani waxaa loo jeeda waa muxdaa waa la soo darisiiyey dadka laftooda marka laga tilmaamaayo kuwa aan carabigooda la xujaysanayn ee shucarada laftooda muwallad waa la odhan jiray muwallad waa laodhan jiray marka wuxuu u jeedaa un calaa kulli xaal dadka dambe cusub buu ka tilmaamaya wa minhu waxaa ka mida maa yusamiihi waxay ku magacaabaan almuwalladuuna dadkan dambe ee markaa carabigii aan dee yacnii dadkii saliiqada u yaqaanay aan ahayn ee casru ixtijaajka ka dambeeyey amaba de casrigan jooga waxay ku magacaabaan kuwa casrigan buu weliba usii jeedaaye xarb alacsaab yacni dagaalka neerfayaasha ay ku magacaabaan bimacnaa imtixaani shaykhi cala alqudrati alcilmiyati wataxamul waxay uga jeedaan sheikhii in la imtixaanayo oo la shirabayo waxaa lagu imtixaanaya cala alqudrati alcilmiyati awoodda cilmiga uu leeyahay iyo wataxamuli dulqaadka yacni uu leeyahay labadaba la imtixaanayo yani su'aalaa la weydiinayaa su'aalaha waxaa looga jeedaa imtixaan baa looga jeeda imtixaan baa looga jeeda taa iska jir buu ku leeyahy in waxa weeye su'aalo lasoo diyaarsado looga jeedo shirrabaad iyo wax la mid ah oo laisleeyahay aqoontiisa ku qiyaasa ama dulqaadkiisa ku qiyaasa yacni taasoo kale waa inaad iska jirtaa aanad markaas samayn alcilmiguna waxay yidhaahdeen haddii ruuxu markaa su-aasha istifaade aan u weydiinayn ee uu doonaayo markaa waxa weeye inuu ruuxa ku eego oo imtixaanka ama wax la midka markaa looga jeedo in laga jawaabaa laazima yacnii ruuxa markaa loo jawaabayaa oo ay laasimka tahay in loo jawaabaa waa ruux markaa waxa weye istirshaad iyo inuu markaa cilmi ka kororsado oo ka faa'iido uu doonaayo qofka markaa u weydiinayaa cilmi kororsi u weydiinaya kaas ilaaba ilaa waa in loo faa'iideeya loo sheegaa laakiin qofkii istirshaad aynay ka ahayn ee ay tahay markaa bal hadda jikaar ama qiyaas ama wax la mida ama aqoontiisa markaa bal eeg ama inuu si aad doonayso inuu kuu maro bal hadda markaa weydii oo hadduu sidaa marona markaa waxaaan yani raac haddii kalena markaa ha raacin xaalka caynkaasa in loo jawaabaa laazima sida shaekhulislaam ibnu taymiya markaa uu sheegay wakadalika ibnu cuthaymiin laftiisu uu kutubaha qaarkood ku tilmaamay waxaanay ka dariishadeen aayaddii suuratu lmaa'ida fa in jaa'uuka litaxkuma baynahum faxkum baynahum aw acrid canhum hadday ku yimaadaan si aad u kala xukunto dhexdooda qoladii yuhuudda ahayd ayaa markaa de waxay dejisteen qaynuunna iyagu dejisteen cindigooda ay kala yimaadeen sharcigii markaa loo soo dejiyeyna way khilaafeen iyagoo garanaya azaani almuxsan in waxa weeye markaa dhagax in lagu dilo ay tahay oo rajmi lagu sameeyo bay khilaafeen wa kadalika diyaadka markaa iyaga laftooda way kala fadileen oo waxay ka yeeleen diyooyinkoodii mid aan isla ekayn qolo sharaf badan tahay oo diyadoodu korayso qolana ay hoosayso oo markaa waxaweeye diyadoodu ay tahay duuna daalik diyadoodu ay tahay mid ka yar duuna daalika ay tahay markaasay waxay yidhahaan bal nebiga aan u tagno aan weydiinno sidaynu doonayna hadduu inoo waafaqo waynu qaadanaynaa haddee waxaan odhanaynaa marka waxa nebi baa marka waxaweeye siaa noo fatwooday sidaynu doonayna hadduu khilaafana waa ka tegaynaa waa iska daynaynaa ya istirshaad ugama jeedaane hawaraac bay uga jeedaan waayo haddii marka waxa weeye nebi ay u qirsan yihiin oo ay marka waxa leeyihiin waa raacaynaa oo hadhow aynu xujaysanaynaa de waxaa ka horraysa marka hore inay rumeeyaan oo raacaan ila wuxuu u sheegay risaaladiisu inay caam tahay oo dadkao dhan loo soo diray oo risaala caamma ay tahay yacni marka ayuu a markaa loo sheegay oo qur-aanku sheegaya oo nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam marka waxaa ilaahay door geliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam faxkum baynahum aw acrid canhum ama dhexdooda kala xukun ama iskaga jeeso waxbaa kala xukumine halkaasaa shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu ka qaadanayaa haddii markaa qofku aanu markaa cilmiga inuu dee toos u raacayo aanu uga jeedin ee shirabaad iyo wax la mida uga jeedo ama hawadiisa inuu u waafaqa iyo wax la mida inuu u weydiinayo ay tahay hadduu hawadaada ku waafaqa un qaado saaad adigu jeceshay hadduu waafaqo haddii siyaalaha loo weydiinaayo ama jikaar loo weydiinaayo layska jikaariyey istirshaad aan looga jeedin marnaba iyo in lagu hanuuno xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa faxkum baynahum aw acrid canhum door baa loo leeyahay in layska daayo laga jawaabi waayo iyo in looga jawaabo sheekhu culammadii hore ka mida ah markaa mid su'aal weydiiyey markaasuu wuxuu arkay su'aasha inuu noocaa u weydiinayo markaasuu uga jawaabi waayo markaasuu yihi miyaad garanaya xadiiskii eh, aljamahu allahu bilijaami min naar ya man su'ila can cilmin fakatamahu aljamahu allahu bilijaamin min naarin yowma alqiyaama xakamo naara in lagu xakamaynayo yacnii caalimkii la su'aalay ee su'aashii ka jawaabi waayey xadiiskaa miyaanad garanayn buuhi markaasaa sheikhu wuxuu ugu jawaabay daci lijaama yani markaa eh, wamshi hadal noocaasoo kalea lijaamka adigu iska dhaafo iska orod ya saas ugu jawaaba wuxuu ka arkay inaanu uga jeedin istirshaad iyo inuu ku hanuuno inaan uga dan lahayn wa idaa laka alintiqaalu ilaa shaykhin aakhar markuu ku muuqdo guuris aad u guurayso sheekh kale fastadinhu bidalik idan weydiiso fainahu adcaa lixurmatihi wa amlaku liqalbihi fii maxabatika waalcadfi calayhi idan weydiisa buu yidhi oo hadda markaa sheekhaa ma u tagaayo waxaa ma ka soo dhigtaa ka idan dalab fa innahu adca lixurmatihi taasaa markaa u yeedhis badanoo u saabis badan xurmada aad xurmaynayso qadarinayso wa amlaku liqalbihi qalbigiisana u hanasho badan fii maxabatika jacaylkaaga uu ku jeclaanayo waalcadfi calayhi iyo naxariista uu ku naxariisanayo wakada waxaana ka dhalanaya yacni markaa maxabbada iyo cadfigaana inuu markaa waxaweyn u duceeyo ila aakhiri jumlati min alaadaabi yacrifuha bitabci kullu muwafaqin mubaarakin wafaan lixaqi shaykhika fii ubuwatihi diiniya saas aawade wa inagii soo sheegnay ibnu cuthaymiin markuu waxa doonaayey inuu markaa kulliyadda markaa galo jaamacaddii qasiim waxa markaa uu ka idan dalbay sheikhiisa ayuu ka idan dalbay sheikhuna waa uu idmay oo ruux haddii la arko markaa faa'iida markaa inay dee faa'iidadiisu hadda ay fiican tahay yacni waxa weeye intiqaalka caynkaasoo kale ah in loo idmaa waxay tahay markaa mid fiican laakiin haddii waxa weeye ay uga anfac badan tahay inaanu markaa waxa weeye hadda wax kale aanu isku dayin ee xalqadda markaa uu laasimo xalqaddiina dee duruuso ku filan loo dhigaayo waxay noqonaysaa marka waxaweye in lagula taliyo inuu joogo laakiin hadday anfacu tahay sida aslaxa u ah in loo tilmaamo weeye ilaa aakhiri jumlati min alaadaabi loo idaafeeyo lagu daro jumlada ugu dambayso min alaadaabi aadaabta ah yacnii loo tilmaamo oo yacrifuha bitabci kullu muwafaqin mubaarak uu garanayo dabeicaddiisa uu ku garanayo kullu muwafaqin mid kastoo la waafajiyey oo mubaarakin la barakeeyey wafaa'an lixaqi shaykhika fii ubuwatihi diiniya oofinaad oofinaysa daraaddeeda maxaalaad oofinayso lixaqi shaykhika sheekhaaga xaqiisa aada waafinayso fii ubuwatihi addiiniya aabbanimadiisa diinta loo nisbeeyey yacni markaa xaqiisa ku saabsan aad oofinayso aw maa tusamiihi bacdu alqawaaniini ama waxay ku magacaabaan xeerarka qaarkooda ama qawaaniinta qaarkood ay ku magacaabaan aad oofinaysay bismi radaaci aladabi naasnuuggii adabka loo nisbeeyey oo waxa weeye nidaamada markaa qaarkood ba waxay u isticmaaleen xagga waxbarista ku saabsan inay iyagu markaa radaac ka cabbireen oo yidhahdeen waa radaac adabiya inay markaa yidhaahdeen radaac adabiya inay markaa yidhaahdeen waxaan filayaa taas mun xagga yacni qolyahan markaa in laga soo qaatay yacni qarbiga wa tasmiyatu bacdi alculamaa'i lahu alubuwata addiiniyata alyaqa culammada qaarkood magacaawgay ku magacaabeen lahu kaas ay ku magacaabeen yacni markaa mashiikhada ama ubuwada diiniga alubuwata adiiniyata ay ku magacaabeen alyaqu yadaa haboonaansha badan wa tarkuha ansabu in laga tagaana yacni markaa oo radaac adabi la daayaana yada ayaa markaa munaasabnimo badan bimacnaa radaac adabi inaan laga cabirin ee markaa ubuwa diiniya laga cabiro sidii hore culammadu uga cabiri jireen ayaa fiican asal ahaanna waxaa laga soo qaatay dee maadaama culammadii markaa ay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay cilmigii ka dhaxleen xuquuqdiisii wax ka midana way dhaxleen marka maadaama xuquuqdiisii wax ka mida ay dhaxleen xuquuqdan ay dhaxlayaan waxaa ka mida yacni marka tan hadda marka ubuwada diiniga marka laga tilmaamayo oo yacni zawjaadkiisu ummahaatulmu'miniin ayaa markaa nusuusta ku soo aroorto qur'aankaba ku sugan nebigana calayhi salaatu wasalaam qiraa'a shaadda waxaa la akhriyey wahuwa abun lahum yacnii marka wahuwa abun lahum waa qiraa'a markaa shaadda oo saxaabada qaarkood ay akhriyeen wuxuu kaloo markaa soo aroortay xadiidka innamaa ana lakum bimansilati alwaalid in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maqaamka waalidkoo kale ayaan markaa idinka joogaa oo dee waalid oo kalaan idiin ahay marka waxaa laga tilmaamayaa xagga markaa diinta ayaa looga jeedaa ubuwa marka waxa weeye yacni diiniya inuu markaa taasaa looga jeedaayo lagu shabahay caynkaas ubwadii xaqiiqiga ahayd ee markaa lagu shabahay taasaa lagu shabbahay saas aawadee aayadda allahu uu yidhi maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin iyo iskama hor imanayaan baa la yidhi qiraa'adan shaadka ah iyo iskama hor imanayaan waayo ubuwada la nafyinayaa waa ubuwa tiiniyah tada sugayaana waa ubuwa diiniyah marka tiiniyah iyo diiniyah bay kala yihiin ubuwadii dhoobada loo nisbeeyaa la nafinayaa maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum miduu xaqiiqatan u dhalay oo jasadkiisa marka waxawayn uu yahay mid waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo ga'ay oo cad ka mida ah yacni ma aha baa loo jeedaa oo ubuwadii dhoobada loo nisbeeyey taa la nafinaya ta la sugayaana waxay noqonaysaa waa ubuwadii diiniga ahayd weeye marka calaa kulli xaal aadaabta wanaagsan oo dhan in lagu dadaalo ayuu sheikhu tilmaamayaa aadaabtaana waxaa qaarkood lagu garanayaaba tabciga waxna waxaa lagu garanayaa sharciga waclam annahu biqadri ricaayati xurmatihi waxaad ogaataa annahu biqadri ricaayatihi caalimka markaa waxa weeye ricaayadiisa ama shiikha xurmadiisa ilaalinta la ilaalinayo kolba intay la eg tahay ee qadarkeedu yahay yakuunu najaaxu najaaxu ku xasilaya ku dhacaya yakuunudu waa kaana taamman waalfalaaxu liibaantuna ay ku xasilaysaa bimacnaa kolba qadarintaada iyo xurmada uu agtaada ku leeyahay ee aad ilaalinaysaa intay la eg tahay ayaa markaa waxa weeye guusha aad ku guulaysanaysaa yacni markaa cilmigii iyo liibaanta aad ku liibaanaysaa kolba sidaasay noqonaysa wa biqadri alfawti yakuunu min calaamaati alikhfaaq qadarka markaa baxsashada markaa xurmadaas iyo ilaalintaasi ay kaa baxsato kolba intay la eg tahay yakuunu wuxuu noqonayaa min calaamaati alikhfaaq yacni markaa inaad ku guulaysan weydood gaari weydo yacni calaamaadkeeday ka mid noqonaysa waxa weeye waa in hadafkii aan la gaarin iyo wixii la rabay ayaa waxaa la yidhahdaa ikhfaaq la yidhahdaa akhfaqa ikhfaaqan markaa saas aawadeed imtixaankao kale marka lagu dhaco waxaa la yidhaha akhfaqa aalib yacnii fawskii uu doonayay imtixaanka inuu ka baasa ayaanu gaadhin ya marka taas ayaanu gaadhin marka waa diddu najaax marka waxa weeye inta kolba xurmadaa ilaalinteedu ay ku seegto iyo qadarinteedu ayay noqonaysaa dhicistaad dhacayso oo aanad guusha gaadhaynini kolba markaas saasay ku dhacaysa yacnii xurmada iyo aadaabta ilaalinta la ilaalinayo iyo tawqiirka iyo tacsiirka waxay sabab u tahay yacnii guusha lagu guulaysanayo nafciga cilmiga lagu guulaysanayo tanbiihun muhimun uciiduka billahi min sanici alacaajimi waalturuqiyati waalmubtadicati alkhalfiyati min alkhuduuci alkhaariji can aadaabi alsharci wuxuu yidhi kani waa baraarujin muhim ah uciiduka billaahi allah baan ku magan gelinayaa oo magantiisa kaa yeelayaa bimacnaa kuugu ducaynaya allah inuu ku magangeliyo ou kaa magan geliyo min saniici alacaajimi kuwa cajamta ah ficilladoodoo kale uu kaa badbaadiyo iyo waturuqiyati kuwa turuqda suufiyada loo nisbeeyey ficilladoodoo kale inuu kaa badbaadiyo waalmubtadicati iyo kuwa bidcoolayaasha inuu kaa badbaadiyo ficilkoodoo kale ee alkhalfiyati yacni markaa loo nisbeeyey yacni markaa khalafkii xumaa loo nisbeeyey waa waxaa kale jira khalafun iyo khalfun ayaa kale jira khalafun markaa waxaa la yidhahdaa ciddii cid daba martay ee ka dambaysaba ee khalaf ka noqotaba ama ha wanaagsanaadaan ama ha xumaadaane waxaa la yidhahdaa khalaf asalka luqawigu waa saas khalfunna waxaa loo isticmaalaa ciddii xun ee cid ka dambaysa yaa waxaa la odhan karaa khalafun saalixun iyo khalafun suu'un laakiin khalfun saalixun lama odhan karo waayo haddii laamka la reebo ilaaba ilaa waxay mutacayin u tahay inuu xun yahay taasay mutacayin u tahay waatay mahmaahyada carbeed ay ka mid tahay sakata alfan wa nadaqa khalfan sakata alfan bimacnaa can alfin waa nasculkhaafid waxaa lagu nasbiyey nasculkhaafid baa lagu nasbiyey kun kelmadoodoo wanaagsan buu ka aamusay wa nataqa khalfan mar buu hadlayoo yani wuxuu ku hadlay hadal xun khalfigu marka wuxuu noqonaya hadalkii xumaa ayuu noqonaya ya hadalkii xumaa buu noqonaya marka khalfun haddii la yidhaahdo fakhalafa min bacdihim khalfun khalfunkaasi waxa weye waa qolo xun weeye oo qolada hore ka dambaysa laakiin khalafku labadaba waa aqbali karaa haddii khalaf la yidhaahdo inuu saalix noqdo oo qaar e, wanaagsan ay noqdaan iyo qaar xun inay noqdaan labada waa aqbala marka hadda nisbada alkhalfiyati waxaa loo nisbeeyey khalfigii baa loo nisbeeyey marka waxay iska noqonaysaa iska sifa kaashifa waayo mubtadicadu marka horeba dee inay xun yihiin waa la yska garanayaayo sharcigaa lagu ogaaday bidcada iyo cidda u saaxiibka inay xun tahay marka waa sifa kaashifa marka allah baan kaa magangeliyey oo aan magantiisa kaa yeelo kugu duceeyey in allah kaa magangeliyo kuwa cajamta ah ficilladoodoo kale iyo kuwa turuqa suufiyada ah iyo waxa la midka ah ficilladoodoo kale iyo kuwa mubtadicada ah ee khalfiyada ah bimacnaa waxaweeye dadkii horreeyey wax xun kala daba maray oo min alkhuduuci isdullayn ah isdullayntaasoo alkhaariji ka baxay can aadaabi sharci sharciga aadaabtiisa ka baxay yacnii sharciga aadaabtiisa buu khilaafsan yahay oo min laxsi alaydi gacmaha in la leefleefo ah shiikha gacmihiisa in la leefleefo ah barakaysi laga barakaysanayo iyo wa taqbiili alaktaafi ee garbihiisa in la dhunkado ah iyo waalqabdi cala alyamiini bilyamiin gacantiisa midig in gacanta midig lagu qabto ah waashimaali yacnii bidixdana lagu qabto oo gacantiisi midig baa gacanta midig iyo gacanta bidix bidixba laysugu geynayaa iyadoo loo muujinayo ixtiraam iyo taqdiir markaa ay isleeyihiin sidan baa taqdiirka iyo ixtiraamka ku sii fiican cinda asalaami marka la salaamayo macnaa ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan salaamta waxa weeye marka midigtaa keliya ku filan marka labada gacmoodba markaa laguma salaamayo inkastoo culamada qaarkood weji u sheegayaanoo leeyihiin wakhtiyada qaar in la sameeyaa dhibi kuma sugnaa oo xadiiskan wa kafii bayna kafayhi yacni marka ay u deliishadeen kafii bayna kafayhi yacni kafkayga ama cukurkayga baa labadiisa cukur dhexdooda ku sugnaayoo bimacnaa labada gacmood buu ku qabtay xadiiskaasay culammada qaarkood ay u fasireen inay markaa labada gacmoodba in lagu qabanayo inay ahaydoo wakhti salaameedna marka ay ahayd yacni salaamtii markaa sidaa in lagu salaamaa fii bacdi alaxyaan si naadirah ama qaliilah inaan dhibi ku sugnayn bay kaga qaateen bacdina waxay dhaheen salaam may ahayn markaa sidaas aawoodee wax daliil uguma jiro ka xaali tawadudi alkibaari lilatfaal maxaa kibaar iyo kubaar u dhexeeya ma alfarqu bayna alkibaar waalkubaar ha ha waa garta haye kubaar waa mufrad kibaarna waa jamac waaye waa saas weeye kubar marka la yidhaahdo waa mufrad weeye oo kabiirun iyo kubaarun iyo kubbaarun intuba shakhsi weyn baa laga tilmaamaya ama shay weyn waa mufrad laakiin mubaalaqa ku jirta kabiir wa abuunaa shaykhun kabiir aabbahayana waa oday weyn oo da' weyn kubaar marka la yidhaahdana waxaa laga tilmaamayaa weynaantii waa la sii badiyey ya yacni aad u weyn kubbaar markay aad iyo aad u weyn yahay markaana laga tilmaamaya waxaa la mida tawiil tuwaal tuwaal waxaa la mida cajiib cujaab cujaab yani dhammaan waa saas yani dhammaan waa mufrad wa makran kubbaara wa makaruu makran kubbaara baad waaba shidinti mukhafafna waa la akhriyey marka mufrad baa lagu sifaynayaayo mufrad weeyi mufrad weeyi sidaas aawodee hay'atu kubaari alculamaa lama odhan karo halad haddii kubaar kubaarulculamaa la yidhahdo waxaa laga tilmaamayaa yacni markaa kabiirulculamaa oo kale la mid ya dee marka waxa weye hay-adduna markaa shaksi keliya maa kibaar waa jamac kibaar waa jamac waa kabiir yacni kibaar yacni saasaa markaa macnuhu dhacaya waxaa laga tilmaamayaa jamacnimaa looga jeedaa waa sida kariim kiraam kariim iyo kabiir waa isku wasni sooma kariim sida loogu jamciyey kiraam ayaa kabiirna loogu jamcinayaa kibaar ka xaali tawadud alkibaari lilatfaal sida markaa waxaa weeye dadka waaweynaa ay isu jeclaysiiyaan oo kale carruurta ay isu jeclaysiiyaan oo kale iyadoo shabbahaysa carruurta de markaa yacni in gacmaha la qabto oo markaysaa madaxa loo salaaxo oo caynkaas waxay markaa ka qayb qaadanaysaa yacni isjeclaysiinta ay isjeclaysiinayaan dadka waaweyni carruurtii inay jeclaadaan oo kale taasaa markaa iyaga deeqaysa iyo walinxinaa'i walinxinaa'i iyo in markaa la foororsado in layska daayo oo kale aaminlaxsi bay ku cadfan tahay iyo waxa ka dambeeya waalqabdi cala alyamiini biاlyamiini waashimaali cinda asalaami walinxinaa'i iyo sida markaa foorarsiga weeye ficiladii xumaay ay samaynayeen qolyaha suufiyada ahi ama mubtadicada ahi ayuu taxayey iyo sida markaa inay foorariyaan madaxa cinda asalaami markaa salaamta agteeda markay mashaaikhdooda salaamayaan inay madaxa markaa foorariyaan oo khuduucoo kale iska dhigaan oo hoos isu dhigaan oo caynkaasoo kale nooc isdullayna iyo wa isticmaali alalfaadi alrakhwati almutakhaadila iyo in erayadii la isticmaalo alrakhwati jiricsanaaya almutakhaadilati yacni markaa isliidayey ama liidnimada u saaxiibkaa sayidii yani inay iyagu isliidayaan markaa oo kale ay noqonayso sida inuu yidhaahdo sayidii mawlaaya sayidkaygow mawlaaya mawlahaygow wa naxwiha iyo erayada la midka ah oo min alfaadi alkhadami waalcabiid ka mida kuwa markaa khudaamtee shaqeeya erayadooda iyo walcabiidi addoommada erayadoodaoo kale ka mida wandur maa yaquuluhu alcallaamatu asalafiyu alshaykhu maxamedun albashiiru alibraahiimiyu aljazaa'iriyu waxaad markaa eegtaa maa yaquuluhu ku odhanaayo alcallaamatu sheikhi cilmiga badnaa ee asalafiyu salafka loo nisbeeyey ashaykhu maxamedun albashiiru maxamed albashiir markaa ahaa alibraahiimiyu ee ibraahim loo nisbeeyey aljazaa'iriyu reer jazaa'ir ahaa almutawafa sanata amaaniin bacda alaaimiati wa alfin yacni kun saddex boqol iyo siddeetankii hijriga dhintay taarikhda uu sheikhu qoray nadar baa ku sugan sheekhu wuxuu dhintay sida saxiixa kun saddex boqol iyo shan iyo siddeetankii buu dhintay kun saddex boqol iyo shan iyo siddeetankii hijiriga ayuu dhintay marka halkaas sifirka aba ah waxay noqonaysaa shan bay noqonaysaa sawaabka waa saas raximahu llah allah u naxariistay fi lbasaa'ir maqaalaadkiisii basaa'ir uu uga cinwaan dhigay gudaheeda uu ku yidhi waa jaridada uu soo saari jireen oo maqaalada uu ku qori jiray jaridada uu soo saari jiray buu basaa'ir u bixiyey cuyuunulbasaa'ir dabaadna marka waxa maqaalaad badan buu markaysaga ku qori jiray maqaalaadkii baa dee markii dambe la ururiyey oo dee marka waxa weye majmuuca yacni kutubtiisa markaa ka mid a ah. aahaaru asheekh maxamed albashiir alibrahimiyu waana sheekh jazaa'iri ah culammadii markaa isticmaalka iyo dee markaa waxa waxaweye uga horjeeday ee dadka wacyi gelinaysay ee marka dadka markaa yacni waxa weeyaan aada ugu boorinaysay waxaan inay iska ilaaliyaan ayuu markaa waxaen yani ka mid ahaa wakhtiyada qaarkoodna dee waaba xidhay marka waxawe faransiisku faransiis baa gumaysan jiray eh, marka jazaa'ir aadna wuu xasuuqa waa u laayey wakhtiyada qaarkood waa la dagaalameen laakiin dagaalkii waxa weye markii dambe waxa weeye eh, aad buu xasuuqay aad iyo aad ayuu xasuuqay ugu yaraan waxaa la yidhahdaa maryam buu ka dilay hal malyan ayuu ka dilay yidhahdaa markay ugu yar tahay waa sida mashhuurkaa sidaas ee caamka ah oo waxaabuu doonay dee dhulka inuu qaato dee mar buu yidhi markaa dhulku faransiis buu ka mid yahay dhulkabaa dee qaatay yani bad baa udhaxaysa maadaama bad u dhaxayso wuxuu sii markaysaga dadkana xasuuq yacni dhulkanna waxa dhulkaa ku dar dhulkaaga ku dar marka raggii waxa weeye aadka loo dhibaateeyuu ka mid ahaa wakhtiyada qaarkood waa la masaafuriyey waa la xidhay yani waxa raggii nidaalka iyo de markaa ku jiray buu ka mid ahaa oo aad markaa waxan uga horjeeday oo dadka wacyigelinayey oo dadka markaa tirtilsinayay inay ninkan iska yani markaa la dagaalamaan oo iska celiyaan marka maqaalaad badanna waa soo saaran markii dambe markii xornimada ay qaadatay markaa jazaa'ir ayuu markaa dabadeed buu dhintay shiikhii kale saaxiibkiisa ay ahaayeen cabdilxamid ibnu baadiis raximahullah isagu waa geeri horreeyey oo dee waxa weeye markaa dhowr iyo labaatan sano ayuu ka geeri horreeyey markii markaa xornimada ay qaadatay ee jazaa'ir ay qaadatay wuxuu idhi maanta ayaa markaysa markaa geeridu yacni markaa yani tacbiir buu ka cabbiray naxwa haada yani geerida marka waxa maanta ayaa dee naftaydu markaysa marka xamilaysaa miyuu yidhi adigu tacbiirun markaa ku saabsan maanta inuu ku niyadsan yahay yani markaa dhimashada markaa u dhimanayo maadaama jazaa'iru xor noqotay oo faransiiskii ka xorowday markaysa marka ay tahay yacni wakhtiga markaa nolol uu ku soo gaadhay maadaama uu nolol kusoo gaaray gaadhay in yar dabadeedna waa dhintay fa innahu faa'iqu siyaaq yacni hadalkiisu halkaa ku sheegayaa waa mid taxiisa iyo tarkiibkiisa iyo siyaaqiisu uu heer sarreeye weeye yacni wuxuu ahaa adiib buu ahaa cilmigiisa iyo aqoontiisuna waa dhisnayd cilmigiisa iyo aqoontiisuna waa dhisnayd culamo badanna cilmiga waa ka qaatay culamo badanna cilmiga waa ka qaata waayahay sheikhu waxau tilmaamaya raximahullah marka la yidhi waxa weeye mashaayikhda ha la ixtiraamo macnaheedu ma aha in laysu dullaynaayo ma aha waxyaalo shareecada khilaafsan oo tacaddiyana lala imanayo ama lagu dayanayo dadka mubtadicadii waxyaalaha markaa xadgudubkay sameeyaan marka ma aha waxa weeye sida markaa suufiyada iyo mubtadicadii ay sameeyaan oo markaa waxa weeye inay gacmahooda ay leefleefaan barakaysi ay ka barakaysanayaan inay waxaweeye markaa garbaha markaa waxba ka dhunkadaan inay waxaweeye isu dulleeyaan inay inxinaad sameeyaan oo marka waxaweye madaxa u foorariyaan ama hoos isu dhigaan markuu salaamaayo yacni markaa hoos isu dhigaayo yacni markaa waxyaalaha noocaasoo dhan inuu sameeya maha inxinaagana waa la diidey ayanxani lahu qaala laa yacni markuu salaamaayo inxinaam ma u samaynaya oo madaxa ma u foorarinayaa shakhsigu shaksiga kale muslimka markuu salaamayo qaala laa tan noocaasi waa mid marka waxa khalata ah oo in la sameeyo aynay ahayn in la sameeyo aynay ahayn tan dhukashada ku saabsan waa dhici kartaa fii bacdi alaxyaan iyadan laga caado yeelanayn marmar in marka waxa weeye sheikha markaa la dhunkado waa dhici kartaa oo dee asalna waa leedahay asal waa leedahay laakiin laga caado yeesho maaha bacdulaxaadiis baa soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam inay dhukan jireen yani markaa ku aroortay inay dhunkan jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam saas aawoodee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen dhunkashada la dhunkanayo dhibi kuma sugna waqtiyada qaarkood in la dhunkado maadaama diin ahaan loo dhunkanayo waxaa la diidayaa cidda adduunyo oo kale loo dhunkanayo iyadoo adduunyadiisa markaa waxa weeye yacni marka aawadeed loo dhunkanayo ama inuu madax yahay oo yacni markaa caadil aanu ahayn madax daalima uu yahay ama faasiqa ama inuu yahay waxa weeye taajir yacni markaa diintii dee aan ku fiicnayn oo saalix aan ahayn oo maalkiisa ay tahay waxaa loo dhunkanaya taasoo kale iyadu waa madmuum waa madmuum waa lidunya laakiin waxa weeye cid markaa diinkii ku fiican ma ku wanaagsan iyadu markaa waa ka duwantay laakiin calaa kulli xaal in laga caado yeelanayo maaha in laga caado yeelanayo lafteeda ma aha waayo saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam dee inta laga soo wariyey inay nebiga dhunkadeen waa naadir ma aha markaysa waxa mid fara badan saas aawadeed mid laga caado yeelanaya ma aha taasna saa weeye laakiin mar inxinaaga marna lala iman maayo in marka madaxa loo foororiyo ama marka waxa weeyaan laysu yacni markaa dhinaca hoos loo dhigo marka la salaamaayo way isticmaalaan suufiyadu markuu sheikha salaamaayo hoos buu isu dhigayaa yacni waxa weeye kaannahu inuu leeyahay inaan kaa hooseeyo baan markaa ficil ahaan u muujinaya kaannahu insaaniye ta noocaasi waa mid madmuuma weeye sayidii iyo mawlaaya inuu lagu isticmaalona yacni iyadana waa tusaaleeyey waxaa soo aroortay xadiiskii addoommada ku saabsanaa laa yaqul axadukum acim rabbaka wabdi rabbaka walyaqul sayidii wa mawlaaya waliyaqul sayidii wa mawlaaya marka maqaamka riqiga ayay ku soo aroortay oo caynkaas ku timi marka inuu saasoo kale markaa yadana uu yidhaahdo maaha buu leeyihi cala kulli xaal siyaadada waxay u qaybsantaa siyaada mutlaqa iyo siyaada muqayada siyaadada mutlaqa allahunbay u sugnaatay siyaadada mutlaqa ah allahunbay u sugnaatay asayid allah xadiiskii waa kii ku soo arooray nasaa'i sayidku waa allah weeye marka cid cid walba sayid u ah oo sayidulkulli ah ama khalqigoo dhan sayid u ah yacni waxa weye waa allah siyaada mutlaqa rabbay u sugnaatay siyaadada muqayadka ah wax waa soo arooreen markaa asal u ah waa ku soo arooreen in cid lagu qaydo oo muqayad ay tahay iyada marka waxa weeye asal bay leedahay quumuu ilaa sayidikum fa anziluu yacni sayidkiina intay ka ahaatay u kaca oo soo dejiya yacni soo dejiya yacni markaa saas weeye wa alfayaa sayidaha lada albaab marka siyaadada eh, muqayadka ahi yacni markaa asal bay leedahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxau ihi ana sayidu waladi aadama walaa fakhra waa siyaada muqayada weeye siyaadadii ilaahay la gaarka ahaa ma aha calaa kulli xaal sayidii waa mawlaaya mukhaatabada marka waxayn hadda lagula khitaabayo dee addoommadii bay soo aroortay in saasoo kale ay ku khitaabaan ou yidhahdo sayidii iyo mawlaaya yani marka u saa yidhaahdo sidaas yani marka uu yidhaahdo marka calaa kulli xaal wuxuu leeyahay sheikhu ma habboona in marka la isticmaalo alfaadda caynkaasa in la isticmaalo ma habboona wuxuuse tilmaamaya ibnu cuthaymiin jaa'is waa tahay laakiin waxa weeye iyadoo sharci ahaan ay bannaan tahay haddana dee waxaa lagu yidhaahdaa addoonka mamluugga ah baa markayse markaa odhanaya oo sayid markaa isticmaalaya sayid isticmaalaya waxaa ku filan dee isagu inuu ku yidhahdo shaykhii inuu ku yidhaahdo ayaa markaa ku filan waa yahay sagaaliyo toban ra'su maalika ayuha taalibu min shaykhik raasamaalka xagga sheikhaaga waxa raasamaalka kaaga ah ee aad ka helayso waxna ribixuu ka dhigayaa iyo macaash waxaana wuxuu ka dhigayaa raasamaal ra'su maalika ayuha taalibu min shaykhik alqudwatu bisaalixi akhlaaqihi wa kariimi shamaa'ilih waa kudayasho aad ku dayato raasamaalka aad shiikhaaga ka helaysaa waad dayasho aad ku dayato bisaalixi akhlaaqii akhlaaqdiisa wanaagsan aad ku dayato wa kariimi shamaa'ilih iyo sifooyinkiisa wanaagsan inaad ku dayato weeye raasamaalka shiikhaaga aad ka helaysaa ama atalaqii waatalqiinu la kulanka cilmiga lagala kulmayo miyaa waatalqiinu iyo laqimaadda cilmiga uu ku laqimayo oo ku afbarayo fahuwa ribxun zaa'idun waa macaash dheeraada macaash dheeraada weeye laakiin laa ya'khuduka alindifaacu fii maxabati shaykhika fataqaca fi shanaacati min xaysu laa tadrii laakiin laa ya'khudka ha yeeshe yaanu ku qaadin alindifaacu fii maxabati shaykhik yacni ku riixan aad ku riixmayso jacaylka sheikhaaga aad jeceshayo inay ku qaadin indifaacu waa in shaygii markaa u riixmo dufica fandafac waa la riixay dabeedna waa riixmay yacani waa dafci aqbalay yacani saasaa laga tilmaamaya laakiin laa ya'khudka yaanu ku qaadin alindifaacu riixankaad ku riixmayso ama riixan aqbalayso kaannahu maxabadu ay riixayso fii maxabbati shaykhika jacaylka shaykhaagaa yacni sababteeda aad ku riixmayso ama jacaylka shaykhaaga aad jeceshahay gudaheeda aad ku riixmayso yaynay markaa ku qaadin oo fataqaca dabeed aad ku dhacdo fi shanaacati foolxumo aad ku dhacdo min xaysu laa tadri meel aanad garanayn aad foolxumo kaga dhacdo wa kullu man yanduru ilayka yadri ku kastoo ku eegaano waa garanayaa shanaacada aad ku jirto falaa tuqallidhu ha ku dayanin bisawtin codka ha kaga dayan oo siduu sheikhu u hadlaan u hadlayaa wa naqmatin wanaqamatin iyo wanaqmatin labadaba waa la yidhahdaa qaynka la kordhigo ama la reebo labada waa jaa'is yacani naqmaduna waxa weeye waa codku markaa waxa weeye sawdka uu bixinayo sawdka codka ayaa markaa laga tilmaamaya mm. yacni siduu u hadlo yacni markaa codku uga soo baxayo dadka qaarkood sawdku marka soo baxayo isagoo weyn buu ka soo baxaa qaar isagoo dhuuban buu ka soo baxaa qaar isagoo xabeeblebuu ka soo baxaa yacni qaarba sibuu uga soo baxaa yacni qaar isagoo dee hadduu doono qabqabanayo oo yani marka haghaga u leeyahay ayuu ka soo baxaa marka namadka uu codka uga soo baxayo qaabkiisa yacni waxa weeye inaad ka shabbahdaad tidhaahdo isagii baan isu ekaysiinayaa codkiisiioo kale yacni taa ha ku qallidin ha kaga dayan walaa mishyatin qaab socodkana ha kaga dayan sheikhaas sidan u socda annagoo u soconaya walaa xarakatin dhaqdhaqaaqana ha kaga dayan ya dadku isku xaraka maaha qaar baa markaa dhaqdhaqaaqoodu badan yahay qaar baa dhaqdhaqaaqoodu yaryahay wa hayatin ama wahi'atin labadaba bannaan yacni waxaweeye qaabkiisa ha kaga dayan yani marka waxaweyan ama labiskiisa ama qaabkiisa marka uu yahay fa innahu inamaa saara shaykhan jaliilan bitilka sababtu waxay tahay shiikhu inamaa saara shaykhan wuxuu ku noqday uun shiikh jaliilan shaykhaasoo jaliilan weyn wuxuu ku noqday bitilka taa la soo sheegaya akhlaaqda wanaagsan ah iyo sifooyinkaa wanaagsan ayuu ku noqday yacni sheikh wanaagsan falaa tasqud anta bitabaciyati lahu fii haadihi falaa tasqud ha ku dhicin anta adigu bitabaciyati lahu raacistaad raacayso iska dabagelaysa fii haadihi tan hoosaysa oo sawdka iyo qaabka u hadla iyo qaabka u dhaqdhaqaaqa iyo qaabka u socda iyo waxyaalaha noocaasa tan hoosayse ee markaa iyadu dhow yacni markaa eh, ha kaga dayano ha noqon markaa mid eh, tabac isaga ah sheekhu wuxuu tilmaamaya raximahullah eh, shiikha in lagaga daydo shiikhii wanaagsanaa in lagaga daydo akhlaaqda wanaagsan iyo sifooyinka wanaagsana uu leeyahay in lagaga daydo wixii markaa waxa weeye sifaade xun cidna lagama daydo laakiin sifaadka wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan in laga qaato lagaga daydo ayaa markaa laga tilmaamaya samtigiisa iyo adabkiisa iyo akhlaaqdiisa fiican in laga daydo cilmiga in laga qaato xuruuftii cilmigiiyo kelimaadkii uu ku baro iyo macaanidii iyadu waa macaash siyaadi ee raasamaalku waa adabka iyo samtiga iyo akhlaaqda wanaagsan in laga qaato laga barto saasuu sheikhu u dhigay waxaana cuskanayaa hadallo markaa laga soo wariyey salafka qaarkii oo tilmaamaya inay qaarkood yidhaahdeen sheikhii baan u tegey sheekhaygii hebel muddaan markaa waxaan u dhegaysanayey si aan samtigiisa iyo aadaabtiisa u eego aanan wax xadiisa ka qorayn ya markaan intaa dhegaysanaya muddo intaa la eg waan aadaabtiisa iyo akhlaaqdiisa iyo markaa samtigiisa doonayay inaan ka qaato oo ka barto kadib baan axaadiista ka qoran hadal kaloo shabbahaya waxaa laga soo raray imaam maalik markuu yaraa hooyadii baa soo korisaye waxay ku tidhi sheekhaaga rabiica markaad u tagto marka ugu horraysa waxaad ka barataa aadaabtiisa iyo samtigiisa iyo akhlaaqdiisa ka baro macnaa ku horrayso waxaad baranayso xagga aadaabtiiyo akhlaaqda calaa kulli xaal haddalla caynkaasoo kollay aan badnayn oo la soo naqliyey waa jiraan sheekh ibnu cusaymiin wuxuu odhanayaa labada arrin waxaa ra'sumaal ah barashada cilmiga laga baranayo waxaana ribxi noqonaya cagsiga oo ah akhlaaqdii aadaabta in laga qaadanayo waayo caalimka waxa loogu yimi maxay tahay haddii qofka la weydiiyo la yidhaahdo maxaad ugu timi ma odhanaayo akhlaaq inaan ka qaataan ugu imi akhlaaqdu waa tabac laakiin asaalatan marka hore wuxuu ugu yimi si uu cilmiga uga qaato wuxuu idhi sheikhu alwaaqicu ana altalaqiya waaltalqiina huma alaslu liana atilmiida lam yaati lishaykhi liyatacallama minhu alakhlaaqa faqat bal liyatacallama alcilma awala uma alakhlaaqa haaniya faaltalaqi waaltalqiinu maqsuudaani lidaatihima waliqtidaa'u bihi fii akhlaaqihi maqsuudun lidaatihi ayda wuxuu odhanayaa sida jirtee waaqicii waxay tahay waa in talaqiga cilmiga lagala kulmayo iyo talqiinta uu cilmiga cid u laqimayo barayaa inuu asalkii ay tahay asalku waa kaa waayo ardaygu shiikha uguma iman si uu akhlaaq uga barto keli ah bal asaalatan wuxuu ugu yimi akhlaaqbu keliya ma aha waxaa jira dad akhlaaq wanaagsanaan cilmi lahayn kuwa intuu u tago marka waxaan akhlaaqdi ayuu odhan lahaa hadduu akhlaaqdoon yahay iyagaan ka baranaya mana samayn marka waxa weeye akhlaaqdii cilmigii bay taabicu tahay wuxuu u yimi marka ugu horraysa inuu cilmiga barto mar labaadkana akhlaaqda uu barto labada mid walba waa maqsuud lidaatihi laakiin midna waa maqsuudun lidaatihi asaalatan midna waa maqsuud lidaatihi tabcan maqsuudka hadalkiisu saasuu dhacayaa huma alaslu buu ku yidhi waayah lama odhanaayo tani waa maqsuudun lighayrihi cilmigana la odhan maayo waa maqsuudun lighayrihi isaga daatadiisii maqsuud ma ahee akhlaaq barashaa u geysay cilmiga ka barashada inuu akhlaaq ka bartaa u geysay la odhan maayo waa maqsuudun lighayrihi la odhan maayo waa maqsuudun lidaatihi talaqiga iyo talqiintu waa maqsuudun lidaatihima daatadoodaa loo qasteeyaa iyaga laftoodaa la rabaa kudayashada akhlaaqda wanaagsan lagaga dayanayaana waa maqsuudun lidaatihi ayda laakiin labada maqsuud lidaatihi waxay kala yihiin midna waa asal ahaanba maqsuudu lidaatihi u yahay midna waxa weeye waa maqsuudun lidaatihi tabcan dabeed waa sii caddeeyey warka waana saa u sheegay wallahu aclam wuxuu tilmaamayaa sheikhu waa inaad iska jirtaa waxyaalaha aan qudwa ku jirin aad kaga dayato shay waa shay maxmuud oo in lagaga daydo ay tahay oo fadiila ku jirta in lagaga daydo shayna fadiilo ku jirtaa in laga dayda ma jirto oo dadka qaarkood baa dee markay cid jacaylkooda ku bato waxaa dhacda inay ciddii ay wada liqaan wax kastana uu doono inuu ka shabaho ya xataa siduu u hadlo uu doonayaa inuu markaysagaa shabaho siduu u socdo yacni waxa weeye siduu u labisto yacni wax walba wuxuu doonaya inuu isagu ekaysiiyo ta noocaasoo kalaa maaha sax maaha wuxuu sheegayaa sheekh ibnu cusaymiin wuxuu ihi ardayda qaarkood waxay samayn jireen buu idhi markuu talabka dee isagu ku jiray oo sheikhu taalib ahaa sheikha yagii marka cabdiraxmaan ibnu naasir assicdii ayay waxay samayn jireen buu ihi khadkiisa inay ku daydaan oo qoraalkiisa ay shabahaan siduu wax u qoroo kale ay u qoraan khadkiisuna ma qurux badnayn buu yidhi dee wuxuu ahaa buu yidhi markaa khad yacni markaa aan yacni qurux badnayn ya sida mashaayikhda badankooda u badan yihiin mashaayikhda badankooda yani intaa haddaanaa ku daray sheekhu ma cabbirin mashaayikhda badankooda khadkoodu ma fiicna ya yacnii sheekhsheekh far wanaagsan waa jiraa oo sida sheekh fawsaan oo kale yacni waxa weeye dadka qaarkoodoo dee khadkii bartay baa jiro oo markaysa markaa khadkoodu fiican yahay laakiin anaaqada iyo quruxda markaysa markaa khadka aad markaa uguma dadaalaan mashaayikhdu waayo waxay u arkaan muhimmad weyn inay ku sugnayn mar haddii khadka la fahmaayo wax ka muhiimsan inay ku mashquulaan ayay markaa doonayeen waa aragtee man u khadka ibnu cuthaymiinba marka wuxuu tilmaamayaa khadkiisay isu ekaysiin jireenoo khadkiisa khad la miday deedna dooni jireen inay qoraan oo qallitaan ya yacni saasuu markaa tilmaamaya marka qaabkaasoo kale in la sameeyo dee markaa sax ma noqonayso sax ma noqonayso wixii aan qudwa ku jirin lagaga dayan maayo xarakadoo kale iyo dhaqdhaqaaqa wuxuu tilmaamayaa tafsiil buu gelinayaa ibnu cusaymiin oo wuxuu odhanayaa xarakadu haddii ay tahay xarako markaa caawinaysa yacni markaa fahamka iyo sida qofku wax u cabirayo inuu markaa dadka si fiican ugu fahansiinayo iyo intibaaha dadka inay soo jeedinayso oo kale iyo oo ayna markaa tahay mid wasadan dee farabadnayn ya yacni dadku waxa weeye xarakada markaa qofku markuu wax dhigayo dhaqdhaqaaqa u dhaqdhaqaaqayo oo wax ishaarayo tilmaamayo waxay ka qayb qaadataa yacni baraaruga dadka iyo ayay ka qayb qaadata taasoo kale inuu kaga daydaa dhibi kuma sugna yacni way fiican tahay haddii markaysaa manfaca ay ku jirto saasoo kale ay tahay laakiin hadday xarako badan oo jidhkiisu wada dhaqdhaqaaqayo oo wada ruxmayayo uu yahay in lagu daydo marka waxa ma aha ama sida u socdo ama wax la mida lagu daydo yacni waxawe ma aha waa yahay buu ku sheegi jiray marka ibnu cuthaymiin taas ku saabsan khadka aqaan meeshaan ku arkay calaa kulli xaal taasna saas yadaa weeye waa saa uu inoo sheegay wixii uun wanaag ku jiro fadiila ku sugan tahay in lagaga qallito ayay noqonaysaa qodobka markaa labaatanaad nashaatu shaykhi fii darsi waa firinfircoonida sheikha fii darsihi darsigiisa gudihiisa uu ku firinfircoonaanayo darsigiisa gudihiisa uu ku firinfircoonaanayo yakuunu calaa qadri firfircoonidaa sheikhu darsiga gudihiisa uu ku firfircoonaanayaa hee yakunu wuxuu noqonayaa khabarkii waa kaa saas waa bannaanta ama la yidhahdo halkan baa lagu baxsinaya cunwaan laga dhigo ya nashaadu shaykhi fii darsihi hada maxalu baxsihi yakuunu calaa qadri madaariki aalibi wuxuu noqonayaa garashada iyo haleelka uu darsiga haleelaayo fahmaayo kolba qadarkay la-eg tahay ayuu noqonayaa ardaygu markaa uu cilmigii markaa fahmayo o garanayo fii istimaacihi dhegaysigiisa gudihiisa uu ku fahmayo cilmigii oo ku haleelayo yacnii siduu wax u fahmayo darsigii ula haystaan baa firinfircoonidii sheikhuna ku xidhantay iyo wa jamci nafsihi naftiisa inuu ku kulmiyey darsiga ardaygu wa tafaaculi axaasiisihi dareemadiisii markaa waxa inay markaa yacni la shaqo gelayaan oo markaa waxa weeye yacni la jaan qaadayaan markaa dersigii tafaaculku waxa weeye waa inuu markaysaga la haysto oo markaysa marka waxaan yacni ya aanu ka dhicin dareenkiis inuu la haysto ay ka muuqato si u soo jeedo siuu uu markaa u soo eegaayo sida nashaadka iyo firnfircoonadu uga muuqdo sida wejigiisa looga akhrisanaayo inuu fahmay ila qofku marka waxa weeye dersigii inaan waxaa fahmin iyo inuu fahmay waxaa laga yaabaa fii bacdi alaxyaan wejiyadaa laga garan karaa ya wax markay ku adag yihiin wejigiisu noocan maa u isbeddelaya ya istiqraab iyo waxbaa ka muuqanaya mogta ya marka uu fahmaayo yacni waxbaa ka muuqanaya markaanu fahmayna waxbaa ka muuqanaya waa marar badan saas maca shaykhihi wa tafaaculi axaasiisihi iyo dareemadiisii inay markaa waxaweyaan la camal gelayaan oo la shaqaynayaan maca shaykhihi shiikhiisa la jirkiisa fii darsihi darsigiisa gudihiisa walihaada faxdar an takuuna wasilata qacin sidaas daraaddeed ka digtoonow an takuuna inaad noqoto wasilata qacin goyn sababteed iyo waddadeed inaad noqoto la goynaayo licilmihi cilmiga shiikha la goynaayo lagu goynaayo bilkasali daal iyo caajis lagu goynayo caajis laga caajisay oo laga daalay lagu goynayo haddii la arko markaysaa dee inay iskaba wada loloodeenoo wax la socdaaba ayna jirin iska hamaansanayaan ya amaba iska rikoocayaan ya ama dee wax markaa soo jeedooo dersigii la socdaba markaysaa ayna ka muuqan indhahooda iyo wejigooda dee sheikhiina waxa weeye waa caajisaya odhanaya war iska jooji markaa cidbu kulama socotee ya waxaad sheegaysaba lalama socday iska jooji buu is odhanaya marka khayrkii la sheegayey inaad sabab u noqoto in la gooyo taa ka digtoonoodoo iska ilaali faxdar ka digtoonow an takuuna inaad noqoto wasiilata qatcin goyn waddadeed iyo sababteed inaad noqoto la goynaayo licilmihi cilmigii sheikha la goynaayo tacliimtiisii baa loo jeedaa bilkasari yacni marka caajiska lagu goynaayo la wahsanayo la caajismayo aan nashaad iyo firfircooni jirin iyo walfutuuri yacni lagu goynayo yacni markaa daalka la daalay iyo walitikaa'i yacni markaa dangiigsiga la dangiigsaday ama gidaar lagu tiirsaday yani cuskad meel la cuskanayo ya iyo wansiraa fi dihni maskaxdii inay markaa yacni jeesatay iyo wa futuurihi inay markaa waxaweye daashay ama yacni waxa weeyaan aynay firifircoonayn futuurku wuxuu noqonayaa uun nashaadkii inay ku lidita qaala khatiibu albaqhdaadiyu raximahu ullah khatiibu albaqhdaadi waxau ihi ilaahay u naxariistay xaqu lfaa'idati an laa tusaaqa ila ilaa mubtagiiha faa'idada xaqeedu waa inaan markaa loo soo aroorin oo aan loo soo kaxayn ilaa ilaa mubtagiiha mid raadinayo doonayo mooyaane ku kale inaan loo soo kaxayn baa xaqa faa'idadu yahay faa'idada xaqeedu waa sidaas walaa tucrada iyo inaan loo bandhigin ilaa cala alraaqibi fiiha oo anlaa tusaaqa lagu cadfo oo wa anlaa tucrada macnuhu dhacaya marka sida uu goday waxay noqonaysaa dee in layska bilowdo laakiin in halka hore lagu xidhiidhiyo lagu cadfo oo xaqulfaa'ida iyaduna soo gelayso baa fiican walaa tucradaya inaan loo bandhigin baa xaqulfaa'ida yahay faa'idada xaqeedu ilaa cala araaqibi fiiha mid jeceloo doonaya mooyaane ku kale inaan loo bandhigin baa faa'idada xaqeedu yahay raqiiba markay ku gudubto fii markay ku gudubto waxay sheegtaa jacayl markay can ku gudubtana waxay sheegtaa nacayb marka hadda fii baa lagu gudbiyey alraaqibi fiiha fa idaa ra'a almuxadisu markuu arko kii xadiiska sheegayey bacda alfutuuri daal wax ka mida min almustamici kii dhegaysanaya xaggiisa uu ka arko falyaskut ha aamuso ha joojiyo hadalka fa inna bacda aludabaa'i qaal udabada qaarkood ama sugaanyahannada qaarkood waxay yidhaahdeen nashaatu alqaa'ili calaa qadri fahmi almustamic kan hadalka odhanayee sheegayaa wuxuu ku xidhan yahay ka dhegaysanaya fahamkiisu intuu la eg yahay hadduu si fiican u fahmayo yaa oo dee inuu soo jeedo ay ka muuqato nashaadka iyo firinfircoonida iyo markaysa markaa dee sida yacni markaa uu wax u eegaayo darsiga ula socda ee dareenkiisu markaa ula socdo ya hadday markaa waxa weeye qofkii wax sheegayeyna waa firinfircoonanaya ya haata bacdu salaf ay yidhaahdeen alinsaatu min alcaynayn faistamicuu lahu wa ansituu insaatku labada indhood buu ka dhacaa bay yidhahdeen alinsaatu min alcaynayn sidaas aawadeed bay marka waxa weyaan ahlucilmiga qaarkood ay istixbaabeen khatiibku jumcada markuu khudbadaynaayo in la eegaa inay markaa fiican tahay khatiibka la eegaa inay fiican tahay waxna waa ku soo arooreen waliba hadduu ruuxu eegaayo ma caajisayo ma luloonayo haddaanu arkaynin oo aanu isagii eegayn waxaa dhici karta dee inuu luloodaba laakiin hadduu markaa waxa eegaayo oo isagina waxa weeye dee si nool khudbaddii u akhrinayo oo yacni waxa weeye e, ma caajisay qodobka waxaa markaa sunna ah dee in markaa waxa weye si nool loo akhriyo si markaa e, yacni waxa weeyaan kulul marka loo akhriyo kaana idaa khataba ixmarat caynaahu calaa sawti washtadda qadabu xataa kaannahu mundiru jeysh yaquulu sabbaxakum wa massaakum nebigu markuu khudbadaynayo calayhi salaatu wasalaam indhaha casaan jiray waa sida inficaalka uu u soo saarayo inficaalkaasina ta'siirku ka qayb qaadanaya wa calaa sawti codkiisaa kor noqon jiray ya yacni hoos marka waxa weye dee uma gunuusi jirin ya codkiisaa kor noqon jiray washtadda qadabuh cadhadiisaa darraan jiray ilaa aad mooddo inuu ciidan markaa soo weeraraya inuu ka digaayo u leeyahy ka kaca kaannahu inuu saaliye kaannahu inuu saaliye uma saaqa bisanadihi can zayd bni wahbin qaal intaa dabeed wuxuu soo arooriyey khatiib albaqhdaadi bisanadihi xaaluu sanadkiisa ku dheehan yahay can zayd bni wahbin isagoo ka soo warinaya zayd bni wahbin qaala inuu yidhi qaala cabdullaahi cabdullaahi waxau yidhi xaddis ilqawma maa ramaquuka biabsaarihim cabdullahi ibn mascuud waxauu yidhi qowmka markaa u warran maa ramaquuka intay kugu soo ganayaan ee kugu soo eegayaan biabsaarihim indhahooda kugu soo eegayaan xadiiska u sheeg fa idaa ra'ayta minhum fatratan haddaad ka aragto yacni markaa kala go' arrinkaasi kala go'o yaro caajiseen fanzic yacni ka siiban waxaa loo jeedaa jooji hadalka oo dee ha sii wadin baa laga tilmaamaya ha sii wadin ayaa looga jeedaa khulaasada wuxuu tilmaamayaa sheikhu raximahullah in waxa weeye markaa ardaygu waa inuu ku dadaalaa inuu darsigii aad u dhegaysto oo ula tafaaculo oo ula qabsado aan uga jeesan wax kale ku mashquulin wax kale eegeegin ya shay kale aanu daawan yacni waxa weeye xalqadda uu ku sugnaadaa inuu mobil ku mashquulo iyo yacni waxa weeye rasaa'il inuu ka jawaabo message baa lay soo aan ka jawaabaya ama moobil baa markaa ku soo dhacayo dibadda ula baxaya ama waxa weeye markaa moobilku taataabanaya ama markaysa markaa kitaab kaluu rogrogayaa aan markaysa mawdici dersigaba marka aan ahayn ama cid buu la sheekaysanayaa ama waaba iska caajisaya iska rikoocayaa yacni waxa weeye waxyaalaha noocaasoo kale ah waynu aad iyo aad isaga jiraa inuu dersiga la socdo oo la tafaaculaayo waa inuu markaa ku dadaalayaa himmadiisa iyo dadaalkiisana waa inuu ku kulmiyaa darsiga ya wax kale waa inaanu eegin wax kale waa inaanu eegin yani waxa weeye waa inuu darsiga u jeestaa wuxuu u yimi waa darsiga markuu darsiga u yimi waa inaanu wax kale ku mashquulin firfircoonidu markaa waa inay ka muuqataa laakiin haddii waxa weeye marka ay noqoto inay caajisaan oo xalqaddii caajis ka muuqdo dee waxa weeye sheekhii wax darsiga ma sii wadi karo faa'iidadana cidda markaa u baahan ee doonaysa ee u jeellan ayaa markaa waxaa loo loo sheegaa ya laakiin cidaan raaqibba ku ahayn dee waxaweye faa'iidadii markaa looma sheego marka waxay ku xidhantahy calaa kulli xaal sida waxaweeye markaa firfircoonidii tahay baa markaa dersiguna markaa noqonaya waxaana ka qayb qaadanaya dersiga laftiisa markaa inaan aad loo dheerayn oo dee waxa weeye haddii aad loo dheereeyo cajis baa iska iman karaa saas aawadeed bay bacdu salaf waxay odhan jireen darsigu hadduu dheeraado shaytaanka markaysa markaa ku yeelanaya maxal ku yeelanaya ya marka waxa weeye waa inaan la dheerayn waxaa loo jeeda min xaysu alcaada inaan dheeraynta laga caado yeelan laakiin waa dhici karta marmar in xaajo keensatay la dheereeyo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam fii awaakhiri xayaatihi mar buu salaaddii subax markii laga baxay ayuu markaa waxa weeye khudbad uu dadka markaa oo wax u sheegaayo uu bilaabay duhur baa lagu tukaday duhurka dabadiisu haddana kacay sidii buu u waday casar baa lagu tukaday haddamaaragta <laughs> marka waxa weye fii bacdi alaxyaan way dhacdaa majliska markaa in la dheereeyo laakiin waxaa laga tilmaamayaa inaan laga caado yeelan dheeraynta la dheeraynayo muraadka looga jeeda waa saas yada weeye inaan laga caadan yeelan nebiguna calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weye mawcidada waa u gaalgaali jiray kaana rasuul ullahi sala allahu alay wasalam yatakhawaluna bilmawcidati fi alayaami makhaafata asa'aamati calayna ayuu cabdullahi bn mascuud odhanaya rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa noogu gaalgaali jiray waaniduguna waaninayo maalmaha oo maalin kasta nama waanin jirin si aanan uga daalin ayaanu maalin kasta noo waanin jirin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk